alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku jirnay suuratu aali cimraan waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda afariyo tobnaad allah waxa uu yidhi zuyina linnaasi xubu الشhahawaati min alnisaءi walbaniina walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi walfidati walkhayli almusawamati walancaami walxarf dalika mataacu alxayaati addunya wallahu cindahu xusnu lma'aab allah waxau yidhi zuyina linnaasi waxaa loo qurxiyey dadka xubu shahawaati waxyaalaha naftu jeceshahay jacaylkoodaa loo qurxiyey min annisaa'i xaalay dumar ahaadeen mintu waa bayaaniya waalbaniina iyo xaalay inama ahaadeen waalqanaatiiri iyo xaalay xoolo fara badan ahaadeen oo almuqandarati la ururiyey oo laysdul saaray xoolaha faraha badan loo min adahabi xaalay dahab yihiin mintaa dambana waa bayaaniya qanaadiirtay caddaynaysaa waalfidati iyo fida xaalay ahaadeen waalkhayli iyo farda ayaa loo qurxiyey fardahaasoo almusawamati kuwii la calaamadeeyey ah oo calaamaad quruxa lagu calaamadeeyey ama almusawamati la foofiyey oo la daaqeeyey waalancaami iyo nicmoolay ay yacni markaa ahaaday waxaa loo qurxiyey waalxarsi iyo beera ahaaday dalika mataacu alxayaati addunya daalika madkuurka la soo sheegay mataaculxayaati nolosha raaxadeedii weeye noloshaasoo addunyaa noloshii adduunye ah wallaahu allah cindahu agtiisoo keliya waxa ahaaday oo cid kale agtiisa aan ahayn xusnulma'aab meel loo noqdo wanaagsan waxaana loo jeedaa jannada ayaa laga tilmaamayaa allah wuxuu inoo sheegayaa dadka in loo qurxiyey waxyaalaha naftu jeceshahay oo shahawaadka ah naftu waxay jeceshahay waxyaalaha adduunyada yacnii hadday dumar tahay hadday uba tahay hadday xoolo tahay xoolahana anwaac kala duwan iyagoo ah yacnii mood iyo nool mid walba leh yacni dahab iyo fido fara badan lacag fara badan hadday tahay iyo hadday tahay nicmoolay adhi iyo geel iyo lo iyo hadday tahay fardo yacni markaa yacni qurux badan oo la qurxiyey iyo hadday tahay beero wax allo wixii maal lahaa waa lagu kulmiyey waxyaalaha kale ka soo hadhay intaa aan ka mid ahayna intanuunbaa laga sameeyaa hadday guryo tahay iyo hadday waxyaalo kale tahayba wixii maalee kale intanuunbaa markaa laga dhaqaa marka waxaa laynoo sheegayaa in bini aadamka loo qurxiyey ashyaadaas oo iyadoo naftu jeceshahay ayaa markii dambena lasii qurxiyey oo laga yeelay qaar quruxsan markaa laga yeelay iyadoo marka horeba naftu ay jeceshahay dhammaan ashyaadaasina waxa weeye waa raaxada nolosha adduunyo waa mataac baa laga cabiray mataacuna waa wax yaroo lagu raaxaysto kadibna markaa baaba'aya oo dhammaanaya dalika mataacu lxayaati addunya laakiin waxaan markaa qiimaha badan ee aan dhammaanaynin waa jannada iyadu waa abadiya wallahu cindahu xusnu lma'aab waxaa looga jeedaa tacabka jannada inaad tabcataan oo ku dadaashaan baa idinka qiimo badan oo idinka fiican adduunyadan inaad ku dadaashaan waayo ashyaadani waa ashyaa baaba'aya waa ashyaa qofku uu ka tegaayo aanu ku waarayn iyaguna aan u waarayn isaguna ku waari maayo iyaguna u waari maayaan waa wax iska baaba'aya oo mataac yaroo zuulaya weeye nolosha adduunyaduna marka horeba waxa weeye nolol yaroo iska dhow weeye addunya maxaa laga keenay waa min addunuwi waa dhowaanshaha waa nolol yaroo wakhtigeedu kooban yahay bacdina waxay yidhaahdeen min addanaa'ati baa laga keenay dana'adu waa liidashada waa nolol iska liidata marka waa nolol iska dhowo wakhti yar bay ku dhammaanaysaa wakhti yar ayay ku dhammaanaysaa laakiin nolosha abadiga ahi waa nolosha aakhiro weeye wa ina addaara alaakhirata la hiya alxayawaan nolosha aakhira ayuunbaa nolol dhammaystiran ah nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam allaahumma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira ilaahayow nololi ma jirto dhammaystiran nolosha aakhiro mooyaane wa xasri waa lagu koobay faqfir lilansaari waalmuhaajira u dembi dhaaf ansaarta iyo muhaajiriintaba u dembi dhaaf aayadda waxaa laga cabbiray tacbiirka zuyina linnaasi xubu shahawaat waa loo qurxiyey culammadu waxay isweydiiyeen yaa u qurxiyey bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxa u qurxiyey ilaahay baa u qurxiyey ibtilaa'an zayanaha allaahu ibtilaa'a allah baa u qurxiyey imtixaan uu ku imtixaanayo daraaddeed baan ugu qurxiyey allah waxa uu yidhi innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala annagu waxaannu ka yeellay waxa arlada korkeeda ku sugan qurux baannu uga yeellay maxaanu uga yeelnay linabluwahum ayuhum axsanu camala si aan u imtixaanno yacni koodeebaa wanaagsan xagga camalka marka waxa weye lilibtilaa ayuu allah u qurxiyey bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen shaytaankaa u qurxiyey wazayana lahum ashaytaanu acmaalahum buu allah yidhi wazayana lahum ashaytaanu shayaanku wuxuu u qurxiyey acmaalahum camalladoodii ayuu u qurxiyey markaasay camalladoodii yacni xumaa iyo adduunyadiina isku ilaaween ayuu wuxuu ugu sawiray wax qurux badan oo wanaagsan oo qaayo badan inay tahay yacnii adduunyadana haddii markaa la ysku ilaawo oo aakhiro markaa waxa weeye waxyaalaha ka fogaynaya qofka weeye oo waxaa la yidhahdaa xikmad ahaan xubu dunyaa ra'su kulli khatii'a xadiis ahaanu markaa uma jiro oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saas muu odhan laakiin waxa weeye waa xikmatu min alxikam yacni bacdi baa xadiis ka dhigay laakiin waa mawduuco ma sugna xadiisnimadu laakiin waa xikma weeye jacaylka adduunyada la jeclaado oo bimacnaa jacayl markaa laga daba dhacayo adduunyadii loo jeclaadaa dembi kastaba iyadaa u madaxa waayo yacnii xumaano badan bay ku xambaaraysaa jacaylka markaa lagu talax tago adduunyada markaysagaa la jecel yahay lagu talax tago marka aakhiro qofku waa inaanu ilaawin waa inuu geeridii xasuustaa waa inuu ogaadaa noloshan inaanu ku waarayn waa inuu marka u shaqaystaa aakhiro waa inuu u shaqaystaa waayo nolosha abadiga waa nolosha aakhiro weeye yacni qofkuna wuxuu ku waarayaa ama jannuu ku waarayaa abadal aabaad ama naar buu ku waarayaa hadduu gaalnimo ku dhintay nacuudu billaahi min dalik naar buu ku waarayaa abad al aabaad hadduu marka waxa weeye gaalnimo aanu ku dhiman ee uu tawxiid yacni ku dhintay iyo camal saalixa iimaan iyo camal saalixa uu ku dhintay dembi kabaa'iran aanu ku dhiman yacni markaa jannada ayuu ku waarayaa awalan wa aakhira hadduu dembi weyn oo kabiiro ah uu ku dhintay laakiin tawxiidkii isagoo ku sugan ayuu dembigaa weynna isagoo ku raran oo aan ka toobad keenin buu ku dhintay waa taxta almashii'a doonista ilaahay buu hoos yaallaa hadduu doono ilaahay waa ka cafinayaa oo hor buu jannada ka gelayaa jannadana markaa waa ku waarayaa hadduu doonana ilaahay waa ku ciqaabayaa oo waa ka soo jarayaa oo waa ka soo nadiifinayaa dembiga naarta ayuu kaga soo jarayaa kaga soo xalayaa oo kaga soo nadiifinayaa isaguna mar hadduu tawxiid ku dhintay naarta ku waari maayo ee wuxuu ku dambaynayaa jannada jannada ayaanu ku waarayaa akhiiran marka dambe uu ku waaraya allah waxauu yidhi zuyina linnaasi xubu shahawaati zuyina waa la qurxiyey linnaasi dadka ayaa loo qurxiyey xubbu shahawaati waxyaalaha naftu jeceshahay jacaylkooda ayaa loo qurxiyey maa tashtahiihi nafsu wa tadcuu ilayhi waxay naftu jeceshahay una yeedhayso ee ay dalbanayso iyo ay qofka ugu yeedhayso yacni taasaa loo qurxiyey naftuna waxay jeceshahay yacni ashyaada halkan laynoogu sheegaayo zayanaha allahu ibtilaa'an aw ishaytaan allah baa qurxiyey oo dadka u qurxiyey yacni markaa shahawaadkaas ibtilaa'an imtixaanu imtixaanayo daraaddeed buu ugu qurxiyey aw ishaytaanu ama shaytaankaa u qurxiyey min annisaa'i xaalay dumar ahaadeen mintu waa bayaaniya waana la xaalaynayaa waalbaniina iyo xaalayna ma ahaadeen waalqanaatiiri iyo xoolo fara badan xaalay ahaadeen alamwaali ilkasiira xoolo fara badan xaalay ahaadeen qintaar waxaa la yidhaahdaa maalka badan baa la yidhaahdaa oo lacagta ama dahabkaa ah baa la yidhaahdaa marka ma maxduud baa culammada qaar waxay dooneen xad inay sheegaan oo yidhaahdeen marka yacni intaa uu gaadho ayuu qindaar noqonayaa laakiin inuu fara badan yaho aanu maxduud ahayn ayaa fiican alamwaali alkasiirati xoolo fara badan almuqandarati almujammacati ee la ururiyey qanaadiirtaasoo almuqandarati la ururiyey almujamacati oo min adahabi xaalay dahab ahaadeen qanaadiirtu waalfidati iyo xaalay fida ahaadeen qanaadiirtu marka waxay noqonayaan dahab iyo fida ayay noqonayaan waalkhayli waxay ku cadfan tahay yacni markaa saddexda shay ee lasoo sheegay annisaa iyo albaniin iyo waalqanaatiir ayaa lagu sii cadfayaa waalkhayli lagu cadfayaa marka waa shay afraad weeye saddex horaynu soo aragnay waalkhayli iyo xaalay farda ahaadeen shahawaadka dadka loo qurxiyey fardahaasoo almusawamati la qurxiyey alxisaani quruxsanaa culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa laga keenay min asiima baa laga keenay siimana waxaa la yidhaahdaa yacni markaa calaamadaha ayaa la yidhaahdaa marka waxaa laga tilmaamayaa alxisaan bimacnaa almuxasana waa ta la qurxiyey weeye wadalika lianna almusawamata cala hada ma'khuudu min asiima wa hiya alxusnu siimaana markaysa markaa calaamadaha quruxda ah waa la yidhaahdaa ama qurux waa laga cabiraa fa macnaa musawama macnaha musawame looga jeedaa waxa weeye waa daati xusnin sida cikrima ku fasiray naxaasna doortay culamo kalena ay mareen waatii quruxda u saaxiibkahaydee bimacnaa la qurxiyey waxaa kaloo loo fasiray almusawamati la foofiyey tafsiirka markaa odhanaaya almusawama ku fasiraya alraaciya waa ta daaq tagtay ee waxdaa yacni markaa daaqaysaa waa bilmacnaa baa markaysagaa laga tilmaamaya macnaha ka laasimaya wa ilaa waa ta la foofiyey ee markaa waxa weeye suwimat fahiya saa'ima waa la foofiyey dabeedna way foofto waa daaq tagtay marka almarciya waatay culamada qaar ka cabirayaan mufasiriinta qaar waxay odhanayaan alraaciya qaarna waxay odhanayaan almarciya calaa haada waxay noqonaysaa min asawmi in laga keenay oo foofkii ah yacni suwimat fahiya saa'ima waa la foofiyo way fooftay waa la daaqgeeyo waa daaq tagtay waxaa kaloo lagu fasiray almusawama bimacnaa almucallama yacni la calaamadiyey waana sida ibnu cabaas laga soo qaatay oo min asiimaadi bay noqonaysaa calaamadaha iyo quruxdaba waa la yidhaahdaa marka waxa weeye almucallama bimacnaa waa ta la calaamadiyey oo calaamaad quruxsan yacni markaa loo yeelay almucadda iyo culammada ku fasiraya waa la diyaariyey iyo wax la mida waa tafsiir bilaazim macnaha ka laazimaya in lagu fasiro tafsiirku mar wuxuu noqdaa mutaabiq buu noqdaa marna wuxuu noqdaa tafsiir bilmithaal oo tusaale in lagu fasiro ayuu noqdaa marna tafsiir billaazim buu noqdaa macnaha ka laasimaya ka dhalanaya in lagu fasiro ayuu noqdaa oo lafdigii kelmadda waxaan ahayn macnihii kelmadda bidaat waxaan ahayn oo ka laasimaya marna lagu fasiraa yacni anwaacda kala duwan baa tafsiirkuu dhaca walancaami iyo nicmoolay ahaatay shahawaadka dadka loo qurxiyey ay ilibili waalbaqari waalghanam ancaamta waxaa looga jeedaa waa geela iyo lo'da iyo adhiga waa saddexdaa nooc waa maashiyada markaa xoolaha yacni markaa xoolaha nool weeye ee markaa foofa fardaha laftoodu markaysagaa de xoolihii bay ka mid yihiin markaysaa markaa ayay ka mid yihiin laakiin nicmoole iyaga lama yidhaahdo khaylkana waxaa khayl loogu magacaabay likasrati khuyalaa'iha dhaqdhaqaaqeeda iyo markaa waxa weeye sida xaragada leh ay markaa yacni markaa u socsocotee u dhaqdhaqaaqdo taas iyadaabaa khayl loogu magacaabay walxarsi iyo beer ahaatay marka shahawaadka dadka loo qurxiyey waxay ka kooban yihiin yacni dumarkii iyo ubadkii albaniin baa layidhi inamadii baa la sheegay habluhuna tabacan inay isaga raacaan waa dhacdaa ama markaa inamada lasii gaar yeelo maadaama iyaga loo jacayl badan yahay haaliban sida dadku markaa iyaga u jacayl badan yihiin waalqanaatiir almuqandara waa ta saddexaad weeye oo dahab iyo fida ah ta afraad waalkhayl almusawama waa fardaha weeye ta shanaad waalancaam waa nicmoolayda weeye waa adhig iyo geel iyo lo'da ta lixaadna waalxarsi waa beeraha marka lixdaa nooc ayaa laga tilmaamaya waxyaalaha dadku ay jecel yihiin ee loo qurxiyey yacni markaa lixdaa nooc baa laga sheegay ashyaa kale dee ay jecel yihiin waa jiraan oo ay ka mid tahay yacni guryaha iyo waxyaalaha noocaas ah iyo markaa dharka ay xidhanayaan iyo umuurahaasoo dhan yacni waxa weeye umuurahaasna waxay noqonayaan cala sabiili tabac ayay noqonayaan laakiin ashyaadan ayaa markaa dadku ay sii jecel yihiin waxyaalaha kalena intan baa laga dhaqa walxarsi ay zarci xarsigana waxaa loo jeedaa beeraha la falanayo waa sarca weeye daalika kaas almadkuuru ka la soo sheegay mushaarku wuxuu noqonayaa almadkuur ka la soo sheegay ka la soo sheegayna lixdii shay aynu sheegnay oo dhan ayuu kulminayaa almadkuur waxay la mid tahay maa dukira kaa la soo sheegay marka marna maa dukira baa la yidhaahdaa yacni marka laakiin ishaaro laga cabiro almadkuur baa lagu soo gaabiyaa kaa la soo sheegay mataacu lxayaati dunyaa nolosha adduunyo raaxadeeda weeye yutamatacu bihi fiiha waa lagu raaxaystaa nolosha adduunyo gudaheedaa lagu raaxaystaa oo lagu danaystaa oo lagu raaxaystaa suma yafnaa intaa dabadeedna waa baaba'ayaa yafnaa fanaa'an baaba buu baaba'ayaa waxaa kale jira fanaa iyo finaa finaa waa carsatu daar waa guriga bannaanka ka horreeya finaa baa layahafaadu way hoos dhigan tahay laakiin ta baaba'a ah waa fanaa faadu waa kor dhigan tahay haddaad labadu iskaa kaa qaldamaan waxaad tidhahdaa diddu albaqaa'i calaa wasni albaqaa' tabaqaaga baqaaga kullidiga ahi wasniga baqaa bay ku sugan tahay tabaqaaga ka hor baqaa bay la wasni tahay markaa ta kale waxaad garanaysaa icarsatu daar iyo meesha bannaanka ama guriga marka bannaanka ka horreeya ah finaa'i la yidhaahdaad garan wallaahu cindahu xusnu lma'aab wallaahu allah cindahu isaga agtiisa keliya waxa ahaaday oo aan cid kale haynin xusnulma'aab meel loo noqdo wanaagsan ay ilmarjic meel loo noqdo wanaagsan ayaa allah agtiisa ahaatay laa cinda hayrih marka cindahuda la soo hormariyey waxaa laga qaadanayaa yacni koobis baa laga qaadanayaa wa huwa aljannatu xusnulma'aabku jannada weeye meesha wanaagsanee loo noqonaya jannada weeye fa fayanbagii alragbatu fiihi duuna gayrihi fayanbagii waxaa habboon alragbatu fiihi jacaylka la jeclaanayo xusnulma'aabkaasoo jannada ah duuna gayrihi waxa kale aan la jeclaan oo bimacnaa laga daba dhicin waxaa loo jeedaa waxaan markaa adduunyada ee baaba'aya ee dhammaanaya waa in markaa jacaylkiisa aan lagu talax tegin ayaa laga tilmaamayaa kollayba waa la jecel yahay laakiin waxaa looga jeedaa jacaylka in loo badiyo iyo dadaalka iyo jacaylka iyo raqbada waa in loo badiyaa aakhiro loo badiyaa haddii sidaa la sameeyona waxay keensanaysaa in lagu dadaalo waxa aakhiro yacni lagu liibaanayo ee janno lagu helaayo allah waxa uu yidhi qul a unabbi'ukum bikhayrin min dalikum qul waxaad tidhaahdaa a unabi'ukum ma idinka warramaa bikhayrin min daalikum waxa idinka khayr badan kii naasi aannu soo sheegnay wax idinka wanaagsan oo idinka khayr badan ma idin sheegnaa liladiina itaqow cinda rabbihim jannaat liladiina kuwii waxa u sugnaaday itaqow yacni allah ka baqay waxaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxaa ugu sugnaaday jannaatun jannooyin beero jannaad baa u sugnaaday jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru durduradu ay yaacayaan oo sabaynayaan khaalidiina fiiha waxay u sugnaadeen kuwa ilaahay ka baqay khaalidiina fiihaa xaal markaa ay ku waarayaan jannaadka gudahooda oo loo qadaray inay ku waaraan jannaadka gudaheeda wa aswaajun iyo dumar dumarkaasoo mutahharatun la daahiriyoo la nadiifiyey oo khalqan wa khuluqan xagga abuur ahaan iyo xagga markaa akhlaaq ahaan mid walba loo nadiifiyoo loo daahiriyey oo innaba wax iinah iyo ceebah aan lahayn wa ridwaanun iyo raalli ahaansho yacni weyn oo min allaahi xagga allah ka ahaaday intaasaa u sugnaatay wallaahu allah basiirun bilcibaad waa mid addoommada u arag badan oo addoommada oga u arag badan oo waa ka jazaynaya waa ka abaalmarinayaa waxa wanaagsanay la yimaadeen wax alle waxay la yimaadeen buu ka abaalmarinayaa marka khayr iyo sharba waa soo gelayaan marka mu'miniinta in khayrka laga abaalinayo o laga abaal marinayo ayaa soo gelaysa aladiina yaquuluuna rabbana inana aamanna faakfir lana dunuubana aladiina kuwaasoo addoommada ka sifeen yaquuluuna odhanayaan ama liladiinada hore yacni markaa ka sifee ama ka bedel liladiina itaqow waxay u sugnaatay kuwa allah ka baqay jannaat baa u sugnaaday liladiina yaquuluuna kuwii baa jannaadku u sugnaadeen yaquuluuna odhanayay rabbanaa rabbigayow ama la yidhaahdo maxallu nasbo markaysaga inay taallo loo fasiro la yidhaahdo amdaxu waxaan ammaanayaa alladiina yaquuluuna ama la yidhaahdo man hum waa kuwa kuwamaa kuwa mutaqiinta ahi alladiina ay hum aladiina kuwii weeye marka saddexdii maxal baa ka suuragala maxalu jar iyo maxalu nasbo iyo maxalu rafco in mubtade loo qadaro oo hum ladiina la yidhaahdo aladiina ay hum aladiina kuwii weeye mutaqiintu yaquuluuna odhanaya rabbanaa rabbigayow ama jannaadku waxay u sugnaadeen liladiina kuwii yaquuluuna odhanaya rabbanaa rabbigayow innanaa annagu aamannaa waa rumaynay oo iimaan baanu la nimi faqfir lanaa dunuubanaa fakfir lanaa ilaahay ou noo dhaaf annaga dunuubanaa dembiyadayada noo dhaaf waqinaa ilaahay ou naga dhowro naga ilaali cadaaba annaar cadaabka naartana ilaahu naga ilaali alsaabiriina yacni markaa ka sii sifee markay waxa weeye tahay maxallu yacni markaa jar markaad u laqbayso oo liladiina ittaqow inay sifo ka tahay ama beddel ka tahay aad tidhaahdo asaabiriinna kasii sifee kuwaas markaa sidaa odhanayo alsaabiriina sabraaya wasaadiqiina iyo run sheegaaya waalqaanitiina iyo ilaahay ateecaya waalmunfiqiina iyo baxsanaya yacni markaa taacada wax ku bixinaya oo markaa waxa weeye sadaqaadki iyo zakawaadkiiyo bixinaya waalmustakfiriina dembidhaaf weydiisanaya bilasxaar ilaahay dembidhaaf weydiisanaya goorta soo dhowaadada ee wakhta suxuurka ilaahay dembidhaaf weydiisanaya kuwa sifadaa leh ayaa markaa ay u sugnaadeen jannaadkaasi u sugnaadeen ilaahay wuxuu inoo sheegayaa dadka muttaqiinta ilaahay ka baqay waxay ilaahay agtiisa ku leeyihiin ee aakhiro la siinayo lagu sawaabinayo lagu abaalmarinayo allah inoo sheegayaa siiqada loo sheegayna waxaa lagu bilaabay siiqo su'aal ah qul a unabbi'ukum bikhayrin min daalikum waxaad weydiisaa oo ku tidhaahdaa nebi muxammedow ma idinka warramaa wax kiinaa ka khayr badan shahawaadkaa laydin qurxiyey ee dumar iyo markaa inamo iyo xoolo mood iyo noolba leh yacni markaa ah wax idinka wanaagsan ma idinka warramaa wax idinka wanaagsan ma idinka warramaa liladiina itaqow cinda rabbihim jannaatun tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha waa jannaadka aakhiro weeyi cidday u sugnaadeen iyo waxa u sugnaanaya ayaa laynoogu sheegay waxa lagu gaadhayana waa laynoo sheego taqwaa lagu gaadhayaa liladiina itaqow kuwii taqwada la yimi bay u sugnaatay jannaadka u sugnaadeen inta daarta u sugnaatay aan la sheegin ayaa waxa la sheegay dhowaanshahay allah u dhow yihiin liladiina taqow cinda rabbihim cindiyada ilaahay baa laga hormariyey inay allah u dhow yihiin oo agtiisa markaa ku sugan yihiin ayaa laga hormariyey yacni markaa jannaadka marka waxa weeye allah dhowaanshaha loo dhow yahay oo agtiisa lagu sugan yahay waxaa ku jira tashriif iyo takriim yacni la sharfaayo oo la karaamaynayo ayaa markaa ku sugan sharfid ayaa markaa ku jirta markaa rabbigood agtiisa ayay ugu sugnaatay cindallaahi lama odhan cinda rabbihim baa layidhi cinda rabbi lama odhan rubuubiyad iyadoo la sheegaayo rabbigii markaa u nicmaynaayey ee abuuray ee nicmooyinka ku barbaarinayay ee u nicmaynaayey ayay agtiisa ugu sugnaatay markaasaa weliba rububiya khaasa laga dhigo la yidhi cinda rabbihim yacnii cinda rabbialcaalamiina lama odhan cinda rabbihim rabbigood kaannahu markaa waxa weeye iyaga markaa khusuusiyo gaara yacni markaa ay u sugan tahay baa laynoogu sheegayaa waxaa loogu idaafaynayaa waa maxay iyadoo ilaahay khalaa'iqdoo dhan rabbi u wada yahay ayaa haddana ilaahay si gaara ahlu taqwaa oo ilaahay u xanaanaynayaa u barbaarinaya marka waxa weeye rabbigood agtiisaa la yidhi ayay ugu sugnaatay jannaatun tajrii taqwadaasi waxay shamlinaysaa yacnii iimaankii iyo camalkii saalixaaba way shamlinaysaa daahir iyo baatinba way shamlinaysaa inay kor iyo kalba taqwada kala yimaadeen taqwada asalkeeduna qalbigu ku sugan yahay sida nebiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam attaqwa haahunaa wa ashaara ilaa sadrih saddex goor baa nebigu ku celiyey taqwadu halkaasay ku sugan tahay laabta markaasuu saddex goor ayuu ku celiyey laabtiisana waa tilmaamay wa ashaara ilaa sadri uma jeedo taqwadoo dhan baa qalbiga ku sugan ee waxaa laga tilmaamayaa asalkeeday ka soo fulayso ayaa qalbiga ku sugan waayo qalbigu hadduu hagaago taqwa ku sugnaato taqwadaasi xubnahana waa saamaynaysaa hadday carab tahay iyo hadday jawaarix tahay mid walba waa saamaynaysaa alaa ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalb sida xadiiskii saxiixu sheegaayo inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam jidhka waxaa ku jira cad yar baa ku jira oo qadar marka waxa weeye mar la calaaliyo la eg yacni waa mudqa mudqa maxaa loo yidhi waa qadru maa yumdaq yacni ma weyna waa qadar markaa la calaaliyo oo kale weeye yacni ayaa ku jira jidhka ku jira idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh mudqadaa yari hadday hagaagto jidhku waa wada hagaagayaa wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh hadday kharibantana ay xumaatana jidhku waa wada xumaanayaa alaa wa hiya alqalb nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa qalbiga waxaa laga qaadanayaa talaasumka ka dhaxeeya daahirka iyo baatinka oo ruuxu inuu yidhaahdaa ma suuragal ahaa qalbigaygu waa wanaagsan yahay camalkaygaa xun inuu yidhaahdaa ma suuragal ahaa haddii qalbigaagu wanaagsanaan lahaa camalkaaguna waa wanaagsanaan lahaa dadka qaar baa waxay leeyihiin ilaahay waa qalbi jire qalbigu ilaahay eegaa ilaahay qalbiga iyo camalkaba waa eegaa waataa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey in allaha laa yanduru ila amwaalikum walaa ila ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma eegaayo jidharhkiinna iyo xoolihiinna eegi maayo waayo allah isagaa abuuray jidharkan iyo xoolahan iyo muuqaaladan yacni ilaahay isagaa abuuray oo qofka camal uguma sugnaan oo muuquu doono qofku isuma yeeli karo laakiin ilaahay muxuu eegayaa walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum allah wuxuu eegayaa qalbiyadiinni iyo camalladiinnuu eegayaa kutubaha qaarkood waxaa ku dhacay khata' baa ku dhacay dabcadaha qaarkood ma wada aha dabcadahee dabcadahe saalixiinka dabcadaha qaarkood baa waxaa ku dhacay walaa ilaa acmaalikum camalladiinnana eegi maayo camalladiinnana ina allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaa ilaa acmaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum yacni markaa tan noocaasi waa khata markaa xagga dibaacada ku saabsan oo nuskhadaha riyaadu saalixiinka qaar ka mida ku dhacday laakiin dabcadaha qaarkood waa la saxay oo sida saxda ah ayaa markaysa waxaan markaa markii dambe lagu qoray laakiin qariib waxaa shuraaxda qaarkood inay markaysagaa khata'ii ku dareereen yacni waxa waxaweye nusaakhda qaarkood baa malaa khata u ka dhacay intaan mataabicduba soo bixin markaasay waxay yidhaahdeen yacni markaa wax weyn lagu dhisi maayo xagga camallada eegisteeda laakiin xadiidku muslim baa saxiixa ku soo wariyaye wuxuu u soo wariyey walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum sidaasaanu ugu sugan yahay fii saxiixi muslim saasuu ugu sugan yahay sidaas ayuu ugu sugan yahay wuxuu eegayaa ilaahay qalbiyadiinna iyo camalladiinna ayuu eegayaa marka camalladana waa la eegayaa qalbigana waa la eegayaa laakiin qalbiga ayaa asalkii ah camalka jawaarixduna faraci weeye yacni markaa ka dhalanayey sidaas aawadeed baa ilaahay isugu daraa ina aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat waladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat ila aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat intee baa iimaan iyo camal saalixa la israaciyey yacni markaa lix iyo konton mawdic oo qur-aanka ka mida ayaa iimaankii camalka saalixa laysku lammaaneeyey sida markaa waxa weeye yacni marka aajuri kitaab shariica uu ku tilmaamayo lix iyo konton meelood oo qur-aanka ka mida ayaa la ysku lamaaneeyey iimaanka iyo camalka saalixa la ysku lamaaneeyey marka kuwaa taqwada la yimi rabbi agtiisa waxaa ugu sugnaaday jannaad ay markaa yaacayso hoosteeda anhaar ama durdura ay yaacayaan yacni iyagoo ku waaraya jannaadka gudahooda oo abadal aabaad ku sugnaanaya waxaa kaloo u sugnaaday dumar marka waxa weeye la daahiriyey oo la nadiifiyey waxa weeye waxa laga daahiriyey wax kastoo la dhibsanaayo khalqan wa khuluqan hadday tahay xag abuur ahaan iyo xag marka waxa weeye akhlaaq ahaan iyo dabeecad ahaan mid walba yacni markaa dabeecadda waxaa markaa laynoo sheegay fa ina annisaaa khuliqna min dilacin acwaj yacni dumarka waxaa laga abuuray feedh qalloocan ayaa laga abuuray yacni markaa haddii aad markaa istidhaahdo toosi waad jebinaysaa yacni markaa fain istamtacta istamtacta wa biha cawaj haddaad istidhaahdo ku raaxayso waxaad ku raaxaysanaysaa iyadoo qallooc ku sugan yahay ayaad ku raaxaysanaysaa fain istamtacta biha istamtacta wa biha ciwaj waa in markaa waxa weeye haddii kaleo aad istidhaahdo toosina waad markaa jebinaysaa wa kasruhaa talaaquha jebinteeduna waa talaaqeeda waa inaad furto markaysagaa weeye marka xadiisku sii saa sheegaayey marka dabeecaddii marka waxa weeye caynkaas ahaydna waa laga nadiifiyey waxyaalaha marka waxa weeye ama dhiiggii xaydka ha ahaado ama dhiiggii dhalmada ha ahaado ama waxa weeye waxyaalaha kale dee bini aadamkaba lagu dhibsan karo hadday tahay waxa weeye e, waxay raggu kala mid yihiin iyo waxaynay marka kala mid ahayn mid walba in laga nadiifiyey ayaa marka waxaa laga qaadanaya wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegay raalli ahaansho xagga allah ka ahaadayna waa u sugnaaday ridwaanka culammadu waxay yidhaaheen waa raalli ahaansho badan oo allah ka raalli noqonaayo wa ridwaanu min allah marka ridwaankana ka weynaansho badan jannaadka la siinaayo rabbi inuu ka raalli noqday baa ka sii weyn sifooyinka marka mu'miniinta mutaqiinta lagu sifeeyey waxaa ka mid ah inay waxa weeye marka allah baryayaan oo iimaankii ay la yimaadeen iimaankiina ilaahay ugu tawasulayaan iimaankana xaqiiqatan bay ula yimaadeenee beenbeen uma sheeganayaan aladiina yaquuluuna rabbana inana aamanna fakhfir lana dunuubana waqinaa cadaaba annaar marka allah in laga baryo dembidhaafka iyo inuu cadaabka inaga dhowro mid walba inaynu ka barinaa waa shay fiican inay ku dadaalana ay tahay yacni markaynu allah baryaynana isimka rubuubiyada inaynu ku barinno waa shay wanaagsan weeye iimaanka maxaa loo sheegay mowdican waxaa loo sheegay min qabiili tawasul yacni biliimaan weeye iimaankooday ku tawasulayaan oo ilaahay ku baryayaan oo camalka saalixa iyo iimaanka ilaahay waa lagu baryaa waana tawasul mashruuca oo adilo leh oo aayaad qur'aan iyo axaadiis nebiba ay daliil u yihiin markay yidhaahdeen rabbanaa innana aamanna markay sidaa yidhaahdeen yacnii wax kastoo lagu waajibiyey inay rumeeyaan bay rumeeyeen faqfir lanaa dunuubana dalabkoodii fa bay geliyeen waxaa laga tilmaamayaa yacnii inay allah ku baryayaan iimaankaas saas aawadeed bay facdan u keeneen oo ay yidhahdeen marba dee haddii aannu allah rumaynay ilaahay ou noo dembi dhaaf mar haddaannu iimaankii la nimi fakfir lanaa dunuubana macnuhu wuxuu u dhacayaa biiimaanina iimaanka yaga ilaahu noogu dembi dhaaf sababta iimaanka ilaahu noogu dembi dhaaf tawasulka camalka saalixa ama iimaanka lagu tawasulaa iimaankuba waa camal saalixee yacni adilay leedahay deliilkanna waa ka mid adilo kalena waa leedahay oo waa loo deliishadaa waa loo deliishadaa nebigu waa kii ka warramay calayhi salaatu wasalaam saddex nin oo ummadii hore ka mida oo godgalay oo godkii dhagax weyni soo dulundulcooday dabeedna markaa godka afkiisii uu xidhay yacni markaa godkiibuu afka yacni qam yacni isku xidhay iska qaaday yidhaahdeen way iska qaadi kari waayeen yaa yacni godkaa markay ku jiraan iyagiina iska qaadi kari waayeen dhagaxaasina dhagax weyn yahay meel kaley ka baxaanna aynay jirin dee tala ku caddaatay nebigu wuxuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam inay markaa nimankii yidhaahdeen dee ilaahay unbaa markaa halkan maanta idinka badbaadin kara ee nin walowba ilaahay agtiisa camalkaagaad ugu rajo badan tahay ilaahay ku bari halkii baa saddexdii mid walba nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam saddexdii mid walba waa duceeyey wuxuu ilaahay ku bariyey camalku ugu rajada badnaa mid wuxuu ilaahay ugu tawasuloo ilaahay ku bariyey biru lwaalidayn labada waalid iyo siduu ugu samafari jiray ee ugu jajabnaa yacni markaa ayuu markaa ilaahay ku baryey midna wuxuu ilaahay ku baryey xaaraanta siduu uga dhowrsoonaa ee isaga ilaaliyey markuu awooday dabadeed yaa xaaraantii uu aadka u doonayey u raadinayey markuu awoodee kari karay inuu ilaahay dartii uga tegay yaa cinda alqudra midna wuxuu ilaahay ku baryey ammaanada iyo siduu u ilaaliyey iyo ninkii marka weye mushqaayadiisa kaga tegey siduu xoolihiisii ugu xanaaneeyo u barbaariyey oo xoolihii marka waxaweyan yacani u rogrogay ilaa xoolo fara badan ayuu noqotay ya nin baa u shaqeeyey ujuuro iyo mushqaayad buu kula heshiiyey mushqaayadduu kula heshiiyey isagaan ka qaadan buu ka tegey yacnii jeebka iskama gashan oo markuu ku yimaaduunbaa dee intiis isiin doontaa isma odhan ee xoolihii gaar buu ka dhigay waa ugu shaqeeyey waa lagu imtixaanaye xoolihii waxa laga dhigay sidii waxa weeye dab dhagax lagu dhuftoo kale way farabateen waxay noqdeen isagaa lagu imtixaanayay bal inu xoolahan yacni waxa weeye hungureeyo oo waxa weeye iyo siduu ugu gaar yeelay markii hore inuu ugu ilaaliyo ninkii baa beri dambe ku soo noqday wuxuu idhi markaisagaa isii mushqaayadaydii markaasi waxaad aragtoo dhammi waa xoolahaagii yaa markaasuu yahay igu dheelleeline mushqaayadaydii isii kugu dheelleeli maaye buu yidhi wax alla waxaas aad aragtaa ee faraha badan li mushqaayaddaadii weeye waa xoolahaadii yaa mushqaayaddaadii baa dhashay markaasuu kaxaystay waxna kama tegin yaa kaasuu ilaahay camalkaasuu ilaahay ku baryey mar kastoo midii ilaahay baryo oo uu camalka saalixa ilaahay ku baryo yacnii dhagixi inbaa ka faydanto ka qaadantaa godka afkiisii ya yacni marka saddex dalool marka laga dhigo dalool baa ka qaadmay markii koowaad mar labaadkiina in la eg baa ka qaadantay mar saddexaadkii markii kii saddexaadna ilaahay camalkaa saalixa ku baryey ayaa markaa dhagixii markaa ka wada qaadmay markaasay ka soo baxeen iyagoo soconaya waxaa markaa xadiidku sheegayaa tawasulka ilaahay lagu baryo oo lagu weydiisto camalka saalixa ilaahay lagu baryo ayaa laga qaadanaya waxyaalaha ilaahay laga baryaayo dad fara badani waxay markaa baryadood iyo ducadoodu u badan tahay adduunyo adduunyo waa caafimaadey waa cimri dheereey waa xoole ey waa ubadeey waa caynkane yacni waxa weeye adduunyay u badan tahay marka laakiin markaa ducadu waa inay aakhiro u badnaataa laguma ammaanin ay adduunyo ilaahay ku baryayaan oo adduunyo weydiisanayaan iyadoo adduunyada la weydiisan karo oo ay tahay markaysagaa mid bannaan haddana baryada markaa sii fiican ee muhimka ah ee laynagu boorinayaa waa baryada aakhiro ku saabsan fakhfir lanaa dunuubana waqinaa cadaaba annaar ilaahu dembiyadeeda noo dhaaf marka waxa weeye ifya aakhiraba waa inuu markaa wanaagyadeeda ilaahay weydiistaa rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi alaakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar sidaa halkaaba loo jamciyey yacni marka adduunyadiiyo aakhiraba inay wanaagyadeedii ilaahay ka baryayaan laakiin waxa weeye miday adduunyo keliya ku kaaftoomayaan marka waxa ma aha waalidadu markay ubadka u ducaynayaanna waa inay marka waxa weeye aynay ku kaaftoomin adduunyo keliya inay ugu duceeyaan cimri dheer iyo markaysaa marka waxaan yacni ubad iyo markaysaa waxaan xoolo keliya weynaynay ugu ducayn waxaa uga sii muhiimsan inay aakhiro ku daraan oo aakhiro markaysaga ugu duceeyaan inuu ilaahay islaaxiyo inuu hagaajiyo inuu hanuuniyo inuu waxa weeye janno geliyo inuu naar ka badbaadiyo inuu qaar saalixiina ka yeelo taas ayaa markaysagaa sii muhiimsan oo waxa weeye ducadii waa inaan lagu kaaftoomin oo keliya adduunyo aan lagu kaaftoomin ubadka waxyaalaha lagu islaaxiyana ee lagu hagaajiyana waxa ugu weyn ducada ducada in loogu roonaado oo loo badiyo ayaa markaa ugu weyn waxyaalaha ubadku ku hagaagaan fakhfir lana dunuubana qofku si kastuu saalix u yaho u wanaagsan yahay haddana dembiya kama madhna geed walba in gubtaa waa hoos taallaa saas aawadeed marka hore makfirada weyn ilaahay laga baryaa fakfir lana dunuubana ilaahu dembiyada dembiyadayada naga dhaaf yacni iyada naga dhaaf waqinaa cadaaba annaar naarta yacni markaa dembiyadu waa waxay keensanayeen naartuna oo naarta waxaa sababa dembiyaa sababa marka dembiyadii iyo dembiyadu waxay sababayeenba bay ducadani ku saabsan tahay inuu waxa weeye ilaahay dembiyadoodana ka dhaafo una xilqariyo gufraanka iyo cafwiga farqaa u udhexeeya yaa yacnii marka gufraanku waa in inta qofka dembigii laga dhaafo haddana in loo asturo oo loo xilqariyo weeye mikfarka waxaa la yidhaahdaa koofiyadda marka waxa weeye birta ahee madaxa la gashado marka madaxuu qarisaa saasaa mikfar loo yidhi marka gufraan waa maxay satri baa ku jira dhaafis dembiyadii la dhaafayo iyo xilqarin iyo astur la asturayo loo xilqarinayo yaa waayo qofka haddii la kashifo oo la fadeexadiyo oo xumaantiisii dibadda loo soo saaro walow haba laga dhaafabee dee culays bay leedahay markaa dee in markaa loona xilqariyo oo loo asturaa lagana dhaafaa labadaba waa keensanaysaa fakfir lanaa dunuubana wa qinaa cadaaba annaar cadaabu naarka ilaahay u naga ilaali oo naga dhowr cadaabu naga ilaali marka waxaa soo gelaya yacni cadaabkii qabriga iyo cadaabtii aakhiro mid walba waa soo gelaysaa hadda sifooyinkay leeyihiin maxaa ka mid a taqwun baa laynoo sheegaya yacni sidan inay ku ducaysanayaanna waa laynoo sheegaya waxaa ka mid a sifooyinkooda inay yihiin qaar saabiriin oo sabraaya inay yihiin qaar saadiqiin oo run sheegaaya iimaankoodii bay ka run sheegayaan daacadii iyo khayrkii bay ku sabrayaan macaasidiiyo dembiyadii bay ka sabrayaan masaa'ibta iyo dhibaatooyinkay ku sabrayaan waa qaar saadiqiino yacni markaa waxa weeye iimaankoodana ka run sheegaya weeye yaa waa qaanitiinoo ilaahay bay ateecayaanoo qunuut bay la imanayaan kullu qunuutin fi lqur'aan fa hiya taaca macaani kalena kolley qur'aanka waa ugu soo aroortay waynu horaynu u soo marray wa lilaahi qaanitiin marka macaanida markaysagaa marka ay ku timaadana halkaas waxaynu ku sheegnay yacni markaa ilaa koob iyo toban macne oo ay markaysagaa qunuudku yeelato ayaynu markaa sheegnay waana inoo iman doontaayo yacni qisada maryam ayaa qunuudka mar dambe insha allahu tacaala inoogu iman doonaa waxaa ka mid a sifooyinkooda munfiqiin inay yihiin oo ay wax baxsanayaan waxay baxsanayaan faral iyo sunnaba waa soo gelaya hadday tahay zakawaadkii inay bixiyaan hadday tahay infaaqii ku waajibka ahaa ama masruufkii ku waajibka ahaa inay bixiyaan oo waxa uu xataa reerkiisa iyo carruurtiisa siinayo iyo waalidadii waxa uu siinayo wakhtiga nafaqadoodu ku waajibtay waxay soo gelayaan yacni waxyaalaha markaa sadaqadda ah ee waxa weeye markaa yacni waajibka ku ah bay soo gelayaan yacni waxa weye qofkana waa laga ajar siinaya waata nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni qofka markaa waxa weeye waxa uu bixiyo yacni ajarkiisa waa la siinayaa xataa maa tajcalu fii fi imra'atik wax kale iska daaye waxaad markaa haweenaydaad qabto afkeeda waxaad gelinaysaa afkeeda markaa afka u gelinayso ee aad siinaysa quudo ah yacnii xataa waa laga ajar siinayaa marka waxa weeye sawaab iyo ajar baa laga helayaa marka infaaqii waajibka ahaa yacnii kii sunnaha ahaa zakooyinkii masruufkii sadaqaadka kale sunnada ah kullu daalika way soo gelayaan waalmunfiqiina yacnii nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ittaqu nnaara walow bishiqi tamra naarta ka baqa oo iska ilaaliya kulay ku tahay waxaa naarta iskaga ilaalinaysaan xabad timira kala jeexeed kulay ku tahay yacni naarta iska ilaaliya marka waxa weeye yacnii haddii wax weynaad baxsato aanad haynin inta yar ha ku masuugin waxa yar yani waxaa laga yaabaa miisaankaaga aakhira inay ka dhimantaa dhici karta inta yar waa in markaysa marka aad bixisaa caaisha waa innagii hore u soo sheegnay inay aad u sadaqad badnayd oo wax bixin badnayd oo maal fara badan hadduu xataa soo galo saasay u dhiibaysay xataa inankay habaryarka u ahayd ee cabdulaahi ibnu zubayr waxay isugu dhaceen waxay ahayd inuu markaa uu yidhi yacni xoolihii way daadaadinaysaayoo waxa weeye waa in tasarufka laga xidhaa tasarufka waa in laga xidhaa markuu yidhi ayay markaa tidhi dib ula hadli maayo dib markaa ula hadli maayo sidaas ayay marka waxaa tidhi mar baa nin taabiciintii ka mida u yimi caaisha markaasaa dabeedna tabaale iyo dhibaatuu u sheegtay wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaad i caawiso ayaan doonayaa dhibaato caynkaasa i haysata waxay tidhi wax alla waxaan hayaa ma jiro toban kun oo dirham haddaan hayn lahaa toban kun oo dirham haddaan hayn lahaa waa ku siin lahaa bay tii laakiin wax alla waxaan hayaa ma jiro waa ka tegey markuu saa uga tegey ayaa waxaa loo keenay toban kun oo dirham oo hadiyadaa loo keenay yaa waa munkadir ninka u yimi markaasay u yeedhay tobankii kun waxba lama hadhinee dirham yadaan waxba haysan fartay ka wada saartay waa wada siisa yaa markaasuu dabeedna ku dhaqday oo ku guursaday oo saasuu maxamed ibnu munkadir iyo yacni markaysaga uu ku dhalay wakhtiyada qaarkood markay weydo wax kalay bixiso xabad timira hadday hayso xabadda timirtaa may dayn jirin way bixin jirtay haddaba xabad timira dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is yidhahdaan xabad timira maxaad ka bixinaysaa iska daa ya aakhiro xabaddaa timirtaa wax ku siiye helmaysi miisaankaaga hadday ka dhimanto cid kuugu daraysa ma jirto hal xasano cidi kuugu deeqi mayso yaa markaa saas aawadeed yacni infaaqa in lagu dadaalaa aad bay marka u fiican tahay waalmustakfiriina bilasxaar shaksiga wax ku weydiisanaya xataa haddaanu laa'iqu ahayn yacni u wax ku weydiisto adigu marka inaad iska siisaa khayr baad ka helaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkood dadka qaar baa wax weydiisan jiray iyagaan u xaq lahayn markaasaa nebigu siin jiray calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi waxaan markaa waxa weeye ay doonayaan bukhli inay nisbeeyaan walastu bibaakhin marka waxa weeye ruuxu isagu marka wuxuu noqonayaa yacni markaa mid ajarkiisa helaya ayuu noqonaya waalmustakfiriina bilasxaab haddaanad qofka ogayn xaalkiisana yacni waxa weeye waxba kaama saara waxba kaama saara haddaanad xaalkiisa ogeyn yacni wax kaa saarani ma jiro yaa xadiiskii waa garanay sadaqatun calaa saariq sadaqatun calaa zaaniya yani xadiiskii ku soo arooray waa xadiis macruufa wey waalmustakfiriina bilasxaar waa kuwa soo dhowaadka markay tahay ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya oo wakhtiyada soo dhowaadada ayay ilaahay baryayaan waa waqtu nuzuul ilaahi ya yanzilu rabbuna xiina yabqa hulusu leyli alaakhir rabbigeen baa soo degaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xiina yabqaa sulusu leyli alaakhir habeenka saddexdiisa dalool daloolka dambe markuu hadho ayuu allah soo degaa ila samaa'i addunyaa ayuu u soo degaa markaasuu yidhaahdaa man yadcuunii fa astajiiba lahu man yastakfirunii faakfira lahu yacnii yaa wax weydiisanaya aan siiya man yastakfirunii fa akfira lah yaa i dembidhaaf weydiisanayaan u dembidhaafaa markaa goorta caynkaasay ilaahay baryayaan oo allah dembi dhaaf weydiisanayaan iyagoo qiyaamuleyl la yimi iyagoo tukanaayey iyagoo daaco ku soo jeeday ayaa haddana si ay macaasi iyo dembiye ku soo jeedeen bay ilaahay dembidhaaf weydiisanayaan kaannahu ay leeyihiin subxaanaka maa cabadnaaka xaqa cibaadatik yacnii ilaahayow kumaanu caabudin cibaadadii xaqa aad u lahayd ee ilaahay taqsiirka aanu la imanayno iyo ka gaabinta aanu la imanayno ilaahw noo dhaaf oo naga cafi allah waxauu yidhi qul awnabiukum bikhayrin min dalikum qul waxaad tidhaahdaa yaa muxammadu nebigi ilaahayow waxaad tidhaahdaa liqowmika qowmkaaga waxaad ku tidhaahdaa a unabbi'ukum ma warramaa ukhbirukum maydinka idinka warramaa bikhayrin min daalikum wax ka khayr badan kii naasi almadkuuri la soo sheegay ee min ashahawaati waxyaalaha naftu jeceshay ah ma ydinka warramaa istifhaamu taqriirin waa istifhaam taqriir ah oo sugis looga jeedo yacni markaa weeye liladiina ittaqow liladiina kuwii waxa u sugnaaday ittaqow ka baqay ee iska ilaaliyey ashirka shirkiga iska ilaaliyey cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxa ugu sugnaaday khabarun yani liladiina itaqow waa khabarkii weeye cinda rabbihimna waxay ku tacalluqdaa istiqraarka liladiina ay ku tacalluqayso ayaa cindana yacni markaa ku tacalluqaysa oo labadaba isagaa isu maraya waxay ka dhigan tahay mustaqirun liladiina itaqow cinda rabbihim waxa u sugan kuwii ilaahay ka baqay ama shirkiga iska ilaaliyey rabbi agtiisa waxa ugu sugan waxa ugu sugan waa istiqraarkii weyi marka waa khabar yani liladiina itaqow jannaatun mubtada'uhu mubtadihiisu khabarka mubtadihiisu jannaatun jannooyin weeyi bacdi culammada ka mida oo sida kale maray waa jiraan waa in la yidhaahdo qul a unabi'ukum bikhayrin min dalikum ma idinka warramaa wax idinka khayr badan taas liladiina kuwii uga khayr badan ittaqow yacni marka allah ka baqay ama shirkiga iska ilaaliyey iyo mukhaalafaadka iyo cisyaanka cinda rabbihim rabbigood agtiisa uga khayr badan marka marka la odhanaayo jannaatun waxay noqonaysaa khabar mubtade loo qadarayo wejigeeda kale waxay noqonaysaa liladiina in xagga hore lagu tacalluqsiiyo ayay marka noqonaysaa laakiin wejigan ayaa fiican uu markaysaa maray mufasirku marka uu maray ayaa fiican marka darafka iyo jaarka iyo majruurku istiqraarkay ku wada tacalluqaan oo isagaa labada isu maraya mubtaduhuna waa jannaatun wey ashirka ayuu cabbiray gaalnimada inay iska ilaaliyeen attaqwa wa min alwiqaaya yacnii ittaqow way iska ilaaliyeen way ka baqeen marka leeyahay allaah waa tafsiir bilaazim macnaha ka laazimaya baa lagu fasiray oo inay mukhaalafada iyo cisyaanka iyo dembiyada iyo gaalnimada iska ilaaliyeen waxa keensaday baqasho ay allah ka baqayaan markaa naarta iska ilaalinta iska ilaalinayaan waxay keensatay inay xumaantii naarta sababaysay inay iska ilaaliyaan marka shirku waa ugu weynaan badanyi xumaanaha naarta sababaya shirku waa ugu weyn muxuu shirkii oo keliya shiikhu u sheegay macaasidiiyo fisqiyadiiyo dembiyadana ugu dari waayey wuxuu ugu dari waayey wuxuu laaxiday oo eegay in haddii qofku tawxiid ku dhinto walow macaasi iyo fisqiba ha ku raraado dembiyo waaweynba ha la caraabe eh oo dembiye waaweynba isagoo ku raran ha dhintee ma'aalkiisa dambaa janno noqonaya ama hor buu ka geli jannada ama marka dambuu ku dambayn marka isagoo halkaa ka laaxidaya si aan loo moodin haddii waxa weeye uu fisqiga iska ilaalin waayo macaasida iyo dembiyada iyo kabaa'irta iska ilaalin waayo inaanu janno lahayn si aan loo moodin ee jannadii maadaamuu nasiib ku leeyahay oo haddii la cafiyana horba ka gelaayo haddii aan la cafinna uu ku dambayn doono dee wacdiga jannada markaysaga xor waa leeyahay oo nasiib buu ku leeyahay ima awalan wa imaa aakhiran ya yani markaa sidaas aawadeed buu shirkiga ugu kaaftooma calaa kulli xaal laakiin wacdiga iyo ballanqaadka buura ah waxaa helaya ciddii markaa shirkiga iyo fisqigaba iska ilaalisay ayaa markaa helaysa wacdiga iyo ballanqaadka kaamilkee dhammayska tiran laakiin kuwa kale yacni ee tawxiid keliya ku dhintay iyagoo dembiye kabaa'ira xambaarsanna yacnii ku dhintay iyagu waxay noqonayaan in wacdiga qayb ku leeyihiin ayay noqonayaan liladiina kuwii waxaa u sugnaaday ittaqow ka yacni iska ilaaliyey ashirka gaalnimada iska ilaaliyey ama gaalnimadiiyo fisqigaba iska ilaaliyey cinda rabbihim rabbigood agtiisa waxaa ugu sugnaaday khabarun waa khabar yacni weeye liladiina taqow mubtada'uhu mubtadihiisu waxa weeye jannaatun jannooyin mubtadihii waa mu'ahar khabarkii baa muqadam ah waxaa u sugnaaday jannaatun jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ordayso waa la sifeeyey min taxtihaa hoosteeda ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha yacni dhirteeda iyo guryaheeda hoosteeda ay yaacayaanoo sabaynayaan al durduradu alanhaaru durduradu khaalidiina fiiha ay muqadariina alkhuluuda fiiha xaal loo qadaray inay ku waaraan jannaadkaa gudahooda ayay jannaadka ku sugan yihiin idaa dakhaluuha markay galaan halkan dabdiga muqadariina alkhuluuda bacdi culammada ka midii waxaynu laqbaynay xaal loo qadaray alkhuluuda fiiha waaritaanka ay ku waarayaan jannaadka gudahooda idaa dakhaluuha markay galaan ay ku waarayaan loo qadaray marka taqdiirkii waa min allaahi oo allah baa u qadaraaya marka xaala muqadara ayaa la yidhaahdaa culammada qaarkood waxay ka cabbiraan xaala muntadara inay tahay xaalo la suganaayo inay tahay bay ka cabbiraan bacdi culammada ka midina waxa weye muqadiriina ismu faacil bay ka dhigeen oo waxay yidhaahdeen muqadiriina alkhuluuda fiiha nusqooyinka kutubta qaarkoodoo la xaqiijiyeyna saasay dabdiyeen oo waxa weeye markaa jamalka laftiisa nuskada muxaqaqada ah daalka waa hoos dhigeen wakadalika fakhridiin qabaawa yani jalaalaynka markuu taxqiijiyey muqadiriina ayuu dabdiyey wakadalika saawigu muqadiriina ayaa markaa iyada nuskhada muxaqaqada ah la dabdiyey waxaanu ka cabiray saawigu waa xaala muntadara waxaa macnuhu u dhacayaa muntadiriina xaalaad suganaysaan inaad ku waartaan aad suganaysaan oo xaala muntadara inay tahay ayuu markaa ka cabiray calaa kulli xaal wejigaana sidaas yada ah baa culammada qaarkood ay u tilmaameen wa aswaajun mutahara marka waxay noqonaysaa khaalidiina fiiha sidaa kale marka lagu socdo muqadiriina alkhuluuda ay muntadiriina alkhuluuda fiiha xaalay sugayaan inay jannadaa gudaheeda ku waaraan idaa dakhaluuha markay galaan wa aswaajun mutahara jannaadkay ku cadfan tahay waxaa kaloo u sugnaaday wa aswaajun iyo dumar mutaharatun la taahiriyey maxaa laga taahiriyey min alxaydi wa mima yustaqdaru dhiiggii caadada iyo uh, wagayrihi waxyaalo kaleba waa laga nadiifiyo o laga daahiriyo mima yustaqdaru waxa markaa laga qashaafa ah ama la dhibsado ah yacni waxyaalaha markaa kale ee dee raggaba laga nadiifiyey hadday tahay kaadida iyo saxarada iyo yacni marka akramakum allah iyo ashyaada kale marka waxa weeye hadday tahay xaaka iyo yacni kullu daalika yacni waa laga nadiifiyey iyagana waxyaalahay la gaarka ahaayeene dhiigga xaydka iyo dhiigga dhalmada iyo ashyaada noocaasa yacni marka waxa weeye kullu daalika waa laga nadiifiyey wa ridwaanun iyo raalli ahaanshaa u sugnaaday bikasri awalihi wa dammihi xaaluu ku sugan yahay ridwaanku ama ridwaankaasoo kaa'inun bikasri awalihi ku sugan bikasri awalihi awalkiisa in la kasriyo lahoos dhigo wa dammihi iyo in la godo waridwaanun iyo warudwaanun waa laba qira oo sabciya luqataani laba luqa weeye waana fasiix yacni qur'aannimona waa loo akhriyey mawaadicda ay qur'aanka kaga soo aroortay ereyga ridwaan dhammaan waxa la akhriyey labada wejiba ra'da in la hoos dhigo iyo in la godo marka laga reebo hal mowdic suuratulmaa'ida ka mida marka labaad yacni mawdica marka laga reebo inta kale labadaba waa la akhriyey ra'da hoos iyo godaalkeedaba luqataani waa laba luqoo fasiixa ah. haddana qur'aannimaa loo akhriyey damada markaysa markaa waxaweye shucba ayaa akhriyey yacni marka agsarka quraaduna kasraday akhriyeen ay ridaa kasiirun raalli ahaansho fara badan farabadnida xagguu ka qaatay farabadnida wuxuu ka qaatay tanwiinta ayuu ka qaato tanwiinta litaksiir ah siyaaqaana laga eega tanwiinta mar waxaa laga qaataa taqliil baa laga qaataa iyo yarayn marna waxaa laga qaataa tagsiir baa laga qaataa siyaaqyadaa la eegaayoo marba ta u ansabka a ah baa la eegaa mawdica allah u yidhi wa ridwaanun min allaahi akbar raalli ahaansho xagga allah ka ahaadaa ka weyni badan ashyaadaasoo dhan halkaasoo kale taqliil bay u fasireen culammadiioo waxay yidhaahdeen wa ridwaanun qadar yar oo raalli ahaansho ah oo xagga allaah ka ahaaday baa wax walba ka weyn yaa wax walba ka weyn oo ka qaalisan halkaasoo kale maqaamka waxaa ansab u ah taqliilka siday culammadu markaa tilmaameen laakiin mowdican tagsiirka u ansaba ah waxaa laga tilmaamaya raallihaansho fara badan oo xagga allah ka ahaadayna wuu u sugnaaday wallaahu basiirun ilaahay waa u arag badan yahay ay caalimun waa u cilmi leeyahay bilcibaadi addoommada macnaha ka laasimayuu ku fasirayoo hadda markaa haddaan mar basarkii la nafiyin yacni ma noqonaayo ta'wiilkii ma noqonayo faasidka ahaan noqon maayo oo waxa weeye yani basarkuna allah waa u sugan yahay yacni marka cilmiguna allah waa u sugan yahay addoommada allah waa u arag badan yahay inuu u cilmi badan yahayna waa ka laasimaysaa oo daahiran wa baatinan waxa ay ku sugan yihiin allah og yahay yacni marka ogaalka uu og yahayna waxaa ka dhalanaya inuu ka abaalmarinayo fa yujaazi kullan minhum bicamalih wuxuu ka abaalmarinayaa mid kastoo iyaga ka mida camalkoodii buu ka abaalmarinaya aladiina nactun aw badalun min liladiina qablahu nactun waa sifo aw badelun ama waa bedel min liladiina liladiinadii aynu soo marray liladiina taqow qablahu ee ka horraysay ayuu ama sifo ka yahay ama laga bedelayaa marka calaa haada jar ayuu markaa yaallaa oo liladiina cinda rabbihim kuwii markaa ilaahay ka baqay waxaa u sugnaaday aladiina kuwaasoo yaquuluuna rabbanaa inanaa aamanna ama ka bedelo markaad ka beddesho waxay noqonaysaa laamkii inuu alladiinada galo oo aladiina yaquuluuna ay liladiina yaquuluuna kuwii odhanaayay waxaa u sugnaaday yacni saa iyo saa odhanaayay jannaatun tajrii min taxtiha alanhaaru haakada aladiina ay liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yaquuluuna odhanayay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow innanaa annagu aamannaa waa rumaynay saddaqnaa waa rumaynay bika adiga ayaanu ku rumaynay wa birasuulika rasuulkaagana waa rumaynee fakfir lanaa noo dembi dhaaf dunuubanaa dembiyadayada noo dembi dhaaf waqinaa naga dhowro naga ilaali cadaab annaari cadaabka naarta naga ilaali kuwaa waxaa u sugnaaday jannaatun tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha jannaad baa u sugnaaday yacni markaa hoosteeda ay yaacayaan oo sabaynayaan durduro yacni marka ay yaacayaan ayaa u sugnaaday iimaankii wuxuu ku fasiray tasdiiq sadaqnaa bika wa birasuulika taas marka waxa weeye ma noqonayso yacni markaa tasdiiq in lagu fasiraa yacni markaa bidco inay xambaarsan tahay ma noqonayso ee waxay marka waxa weeye yacni tasdiiq in lagu fasiraa waa saa'iq oo tasdiiqa ahlu sunnahu ku fasirayaan iimaanka markay culammada qaar ku fasirayaan waxay uga jeedaan tasdiiq laasimsanaya idcaankii iyo inqiyaadkii laasimsanaya ayay ka tilmaamayaan oo waxa weeye tasdiiqu yacni markaa qowlka iyo ictiqaadka iyo camalka mid walba tasdiiq waa ku dhacaa oo tasdiiqa inuu camalkii ka baxsan yahay kama dhalanayso siday murji'adu ka deliishadaan oo murji'adu markay leeyihiin tasdiiqu qalbiga iyo afkoo keliyuu ka dhacaa ee jawaarixda tasdiiq laguma sifeeyo waa qalad inay qalad tahayna waxaa caddaynaya dee waxa weeye jawaarixdii oo tasdiiq lagu sifaynaayo ayaa xadiiska nebiga ku soo aroortay walfarju yusadiqu dalika aw yukadibu xadiiskii saxiixu waa kii sheegaayey xubinta taranku ama zinada way kaga dhabaysaa ama way beenisaa marka ficilkii camalkii jawaarixda ayaa tasdiiq iyo takdiib lagu ilaaqay binasi alxadiis lagu ilaaqay mawdica iimaankana in tasdiiq lagu sheegay waa soo aroorto qur'aanka laftiisa waa ku timi waladii jaaa bisidqi wasadaqa bihi yacni kii sidqiga la yimi wasadaqa bihi rumeeyey wasadaqa bihi waxay la macno tahay aamana bihi sadaqa bihi waxay la macno tahay aamana bihi waa rumeeyay la macno tahay sidaas aawadeed yacni markaa weji bay leedahay yacni si yacni markaa murji'adu siday u deliishatana waa ay u wadi karaan laakiin ahlu sunnuhu siday marka waxa weeye ahlu sunnaha ay yacni bacdu ay marka ay yidhaahdeen oo ahlu sunnaha ka midii waxay leedahay wejay leedahay oo waxa weeye siday markaa ka eh, siday ka daliishanayaan murji'adu daliil uma aha oo tasdiiqi in la yidhaahdo camalkii waa ka baxayaa sax ma aha mawdica iimaankana tasdiiq waa soo aroortay yacni markaa jawaarixdana tasdiiq waa lagu sifeeya alsaabiriina cala altaacati wa cani lmacsiyati nactun alsaabiriina liladiina kuwii waxaa u sugnaaday yaquuluuna alsaabiriina kuwaasoo sabraaya cala aaacati aacada ku sabraya aacaadkaa loo jeedaa jinsiga aace aaco keliya lagama tilmaamaayo wa cani ilmacsiyati macsida jinsigeedana ka sabraaya sabirka saddex nooc buu ka koobnaayo waa asabru cala ataacaat iyo asabru cani almacaasi iyo asabru cala almasaa'ib in dhibaatooyinka lagu sabraana sabirka waa ka mid ahay marka laba ahaan buu sheego tii saddexaad ma sheegin yaa ta saddexaad muxuu u sheegi waayey culamada qaar waxay yidhahdeen wuxuu u sheegi waayey ta saddexaad masaa'ibta in lagu sabro dee waxa weeye markaa yacni xataa gaaladu waa la yimaadaan qaarkood markaa taa waa la yimaadaan laakiin mu'miniintu waxay la gaar yihiin inay daacaadkana ku sabrayaan macaasidana ka sabrayaan marka tan kalena waa fiicantahay inay ku sabraan laakiin maadaama lala wadaago ayaa tii aan lala wadaagin ayuu tafsiir ahaan ku gaabsaday se ugama jeedo in markaa taa ay ka maran yihiin muraadkiisu ma aha sida fiican laakiin waa in saddexda la ysku daro asaabiriina kuwaasoo sabraya cala aacati aacaadka ku sabraya wa can ilmacsiyati macsida xaggeedana ka sabraya oo ka adkaysanayo o iska daynaya masaa'ibtiiyo dhibaatooyinkana dhibaatooyinka adduunye ku yimaadana ku sabraya nactun waa sifo aladiina laga sifaynaayo wasaadiqiina iyo kuwii run sheegaayo fi liimaani iimaanka ka run sheegaayey waalqaanitiina iyo kuwii ateecaayey yacni markaa ilaahay ateecayay almutiiciina lilaah oo qunuudkii taaca lagu fasiro waalmunfiqiina iyo kuwii sadaqadaysanaya wax bixinaayey almutasadiqiina waalmustakfiriina iyo kuwii dembidhaaf weydiisanayay allaha allah dembidhaaf weydiisanaayey waxay ku dembidhaaf weydiisanayaan bian yaquuluu inay yidhaahdaan allaahumma kfir lana ilaahu noo dembidhaaf bilasxaari wakhtiyada soo dhowaadada ee wakhtiga suxuurta ayay ilaahay dembidhaaf weydiisanayaan awaakhir alleyl habeennada dabayaaqadooda inta dambe aakhirka ah khusat bidikri waxaa loogu gaar yeelay oo loogu khaas yeelay sheegista la sheegaayo liannaha waqtulghaflati maxaa yeelay waa waqtulghaflati waa waqtigii mooganaanta wa laddati nawmi ay waqtu ladati nawmi iyo waqtigii hurdada macaani ay jirto yacni markaa weeye waa waqtigii khaflada iyo waqtigii hurdada macaanay oo hurdada habeenkii si gaara waa sii macaan tahay marka waxa weeye dee qofka wakhtigaa kacay oo qiyaamuleyl la yimi ilaahayna dembidhaaf weydiistay yacni naftii waa cabiidiyey yacni shay wanaagsan oo aad u yacni qiimo badanna waa la yimi shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ikatu waululcilmi ululcilmi qaa'iman bilqasd shahid allaahu allah wuxuu markaa yacni caddeeyey oo ka markhaati kacay oo ogeysiiyey annahu sha'niya laa ilaaha ilaa hu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn isaga mooyaane sidaasuu ilaahay ka markhaati kacay oo caddeeyey oo bayaamiyey oo dadkana ogeysiiyey waalmalaa'ikatu malaa'igtuna waa ka markhaati kaceen tawxiidkaas wa ululcilmi kuwa cilmiga u saaxiibka ahina waa ka markhaati kaceen hadday nebiye iyo rasuul la yihiin iyo hadday markaa waxa weeye culamo kale yihiin oo mu'miniinaba ah qaa'iman bilqisdi waxa markaa allah waxdaaniyada xaqi ay u sugnaatay qaa'iman xaalu allah ahaaday mid ku sugan oo ku taagan bilqisti cadaalad mid ku sugan xaalu ahaaday ayaa waxdaaniyada xaqa ay u sugnaatay yacnii jumlada laa ilaaha ilaa huwa ayaa marka waxa weeye macnaheeda ayaa markaa e, ku camal falaya damiirka ilaa huwa huwa oo markaa ilaada dabadeed dhacay ayaa markaa laga xaalaynayaa marka waxay noqonaysaa tafarada yani biluluuhiyati alxaqa ilaahnimada xaqa wuxuu la keliyoobay allah qaa'iman bilqisti xaaluu ahaaday mid cadaalad ku sugan u ahaaday laa ilaaha ilaa huwa mid la caabudaa xaq ma ahaa ilaa huwa allah mooyaane ama laa ilaaha ilaa huwa ay laa macbuuda bixaqin ilaa huwa mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane allah mooyaane alcasiizu huwa allah alcasiizu waa ka qaalibkaan laga qaalib noqon alxakiimu waa ka xikmadda badan ina addiina cinda allahi alislaam ina addiina diinka almardiya laga raallida yahay cinda allaahi allah agtiisa alislaamu waa islaamnimada ama almaqbuula diinka la aqbalaya cinda allaahi allah agtiisa alislaamu waa islaamnimada weeye wama ikhtalafa aladiina uutuu lkitaaba ila min bacdi ma jaa'ahum alcilm wama ikhtalafa ismay khilaafin aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey kuwii kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaaro ahaa ismay khilaafin ilaa min bacdi maa jaa'ahum alcilmu markuu cilmigu u yimi dabadeed mooyaane ka hor ismay khilaafin laakiin waxay iskhilaafeen markuu cilmigu u yimi waxayna isu khilaafeen bagyan baynahum xadgudub dhexdooda ay xadgudbayaan yacni aawadeed iyo xaasidnimo daraaddeed bay isu khilaafeen ay isxaasidayaan taa daraaddeed bay isu khilaafeen wax kale isumay khilaafin waman yakfur biaayaati illaahi waman yakfur ku kastoo ka kufriyo ka gaalooba biaayaati illaahi aayadaha ilaahay fa ina allaha allah sariicu lxisaabi waa ka xisaabtiisu deg dega badan tahay waxaa loo jeedaa ilaahay waa ciqaabayaa oo waa jazaynayaa allahna waxa weeye xisaabtiisu way deg deg badan tahay halkaa ah ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk